bsm اllahi الرحman الرaحيm alxamdu لlah rb العaalamiin wslى اllah عlى mxamedi وعlى ali mxamed rabi shrax lii sadrii wyasir lii amrii waxlul cqdaة min lisaani yafqahu qowlii waxaynu ku guda jirnay kitaabkii mutamimka ahaa oo inoo soo socday bishii ramadaanna fasax aynu ahayn marka caawa insha allahu tacaala dib aynu u bilaabi doono waxaynanu ka bilaabi doonaa oo inoo soo dhamaaday juskii koowaad ee kitaabka mutamimada juskii labaad ayaynu bilaabi doonaa qawaacidka naxwaha waxaa loo qaybiyaa laba qawaacid juzi ah iyo qawaacid tarkiibiya qawaacid waxaan u jeedaa ifraadiya iyo mid tarkiibiya qawaacidka naxwuhu waa labada markaa wixii ifraadiga ahaa waynu soo dhammayno waynu ka soo baxnay horeynu uga soo hadalno iyaga tusaale ahaan ismiga calaamadihiisa ficilka calaamadihiisa baa macrifata calaamaatlicraab o dhan waa ifraadi wey xitaa kelmadu ma mebniba ma mucrabba waxaasoo dhan waa ifraadi qawaacidkii tarkiibiga ahaa ayaynu ku guda jirnayo waxaynu soo dhammaynay oo aynu ka soo baxnay marfuucaadkii ayaynu soo soo dhammaynay markaa juskan labaad wuxuu ka bilaabmi doonaa mansuubaadka sheekhu waxau yihi raximahullah baabu lmansuubaati min alasmaa haada kani baabu lmansuubaati mansuubaada baabkeedii weeyi min al asmaa'i asmaada xaalo ay ka mid tahay mansuubaaddaasi oo wuxuu ku saarayaa mansuubaat alafcaal iyagoo baab gaara ayaa uu ku keeni doonaa sheekhu oo uu kaga warramaa baab gaara ayuu iyada kaga warramay amaa mansuubaadan caawa uu tilmaamayaa waa mansuubaat alasmaa weeyi wuxuu yidhi almansuubaatu waxyaalaha la nasbiyaay khamsata cashara shan iyo toban weeyi wahiya shan iyo tobankaasi almafcuulu bihi mafcuulu bihi weeyi markaa intan ugu horeysa wuu sardin doonaayo wuu tirinaya unde kadibna tafaasiishooda mid kasta baab gaara ayaa uu ku keeni doonaa waxa ugu horeeya shan iyo tobankaasi waa mafcuulu bihiga wa minhu ay wa min almafcuuli bihi mafcuulu bihiga ayuu ka mid ahaaday almunaadaa munaaduhu wuxuu ka mid yahay buuhi sheekhu maxay mafcuulu bihiga ayuu ka yahay kamaa sayati sida ay inoo iman doonto bayaanuhu cadayntiisu sida cadaynteeduba ay inoo iman doonto munaaduhu wuxuu ka mid yahay mafcuulu bihi ayuu ka mid yahay siduu uga mid yahay markaasaynu ogaan doonaa oo hadda markaad leeda yaa zaydu yadani waa ciwad weeye asalkii hore wuxuu ahaa adcuu zaydan buu zayd baan u yeedhayaa buu ahaa macnuhu walmasdaru ka labaad masder weeyi waxaa kaloo kamid halka munaadaha marka la joogo munaadihi maadaama u mafcuulu bihiga uu ka mid noqday mafcuulaa dhanna soo garan maysaan dhanna labadii mafcuulay qaadan jirtayna wuxuu kamid yihiin waxay kamid yihiin mafcuulbihiga ayay kamid yihiin waxaa kaloo kamid a ah mafaaciilu aclama aclama mafaaciishooduna maxay kamid tahay mafcuulbihiga ay iyaduna kamid tahay walmasderu ka labaad waa masder wa yusamaa waa la magacaabaa ay huwa masderka almafcuula baa lagu magacaabaa mafcuulka almulaqa la idlaaqay masderku waxa uu ka mid yahay buu yihi sheekhu maxay mansuubaadda ayaa uu ka mid yahay laakiin masderku mararka qaarkood marfuuc buu noqdaa mararka qaarkoodna majruur buu noqdaa haddaba xilima ayuu masderku mansuubaadda uu kamid yahay wuxuu yidhi waa marka lagu magacaabo ee la hahda mafcuululmutlaq mafcuululmutlaq iyo masder waxa u dhexeeya tacbiirka cibaaradaasina marka aynu gaarno baabkeyga ayaan insha allahu tacaala baraarujin doonaa markaa mafcuululmulaq wuxuu u raaciyey mafaaciisha kale mid kasta qeyd baa ku xidhan waxbaa daba socda mafcuulu bihi mafcuulu lahu mafcuulu macahu saa weeyaan laakiin mafcuulkan mafcuulmulaqa la hahda isaga wax qeyda oo daba socda oo dabarihi ma jiro wa darfu zamaani darfu zamaan weeyi kii saddexaad wa darfulmakaani iyo darfu makaan weeyi darfu zamaanka iyo darfu makaanka ayaa mansuubaada ka mid ah wa yusamaa waa la magacaabaa labadan daraf mid kasta oo ka mid ah mafcuulan fiihi baa lagu magacaabaa labada daraf ee darfu zamaanka iyo darfu makaanku magac kaley leeyihiinoo mafcuulu fiihi baa la dhaahdaa oo mafcuulu fiihi waa maxay dee ficilka ayaa dhexdooda la sameeyey tusaale sumtu yawma alkhamiisi waxaad tihi waxaan soomay maalintii khamiista ficilkaagan siyaamkii halkuu dhacay dee yowma alkhamiis buu dhacay soo ma waxaad tidhi jalastu amaama almasjidi masaajidka hortiisaan fadhigaagan oo juluuskiihi ficilkan aad samaysay ee juluuskii halku dhex dhacay makaanka amaama almasjida sooma markaa mafcuul fihi saasaa loo yidhi wlmafcuul weeyi wlmafcuul weeyi wlmafcuulu liajlihi mafcuulu liajli weeyi waa mafcuulka isaga dartii ficilka loo sameeyo yunfiquuna amwaalahum ibtigaaa mardaati illah xoolahooga ayay bixinayaan oy nafaqaynayaan oo maxay u nafaqaynayaan ibtigaaa mardaati illah waxay doonayaan oo ay dalbayaan oo ay raadcaynayaan oy rabaan raali ahaanshaha rabbi subxaanahu wa tacaala marka waa mafcuulu liajlikaasina wlmafcuulu macahu mafcuulu macahu weeyi waa mafcuulu macahu isaga la jirkiisa ayaa ficilka la sameeya ah. wlmushabahu kii lagu shabahay weeyi bimafcuul bihi bilmafcuuli bihi mafcuulu bihiga kii lagu shabahay loo ekaysiiyey weeyi muxuu tan uga jeedaa wlmushabahu bilmafcuuli bihi wuxuu uga jeedaa sifatulmushabbaha waxaa loo yaqaano mansuubka ka dambeeya ee daba dhaca mafcuulu bihi maahee waa almushabahu bilmafcuulu bihi baa la dhaha tusaale zaydun xasanun wajhahu wajhahudaasi soo mansuub ma ah oranin ha odhanin lagu nisbiye ma aha waa almushabah bilmafcuul bihi weya sababta oo ah sifada mushabahada ah waxaa laga dhalaaliyaa ficil qaasir ah ama laazima laga dhalaaliya ficil mucaddaa lagama dhalaaliyoba sidaa aweede mafcuul ma qaadanaya marka maxaa lagu nisbiyey mafcuul bihi ha odhanina waa almushabahu bilmafcuul bihi baad odhanaysa waanfahani sooma una iman doonaade wlmushabahu kii lagu shabahay weeye bilmafcuul bihi mafcuul bihiga kii lagu shabahay weeye walxaal weeyi mansuubaadu xaalkii ayaa ka mid a una iman doonaad horena waynu soo aragnay watamyiizu tamyiizkii weeyi waynu aragnay una inoo iman doonaa wlmustanaa mustanihi weeye kii lasoo reebay ya waa fii bacdi axwaali wa khabaru kaana kaana khabarkeedu mansuubaada ayuu ka mid yahay wa akhawaatihay wa akhawaati kaana iyo kaana iyo kuwa lamidka kaana khabarkeeda iyo kaana kuwii lamidka ahaa aynu soo baranay soo saddex toban ficilmeen labiyo tobanba ayay noqonaya kolka kaana laga jaro sooma khabarkooduna mansuubaada ayaa uu ka yahay wa khabaru lxuruufi xuruufta khabarkoodii weeyi xuruuftii almushabahati lagu shabahay bilayse layse lagu shabahay xuruufta layse lagu shabahay khabarkooduna waa maxay min almansuubaat bu isagu inuu ka mid yahay xuruuftii layse lagu shubaa imisay ahaan jireen afar bay ahaan jireen soo ma ma iyo laa iyo in iyo laata soo intaa mayn xagga wejushabuna muxuu ahaan jiray saddex dhinac buu noqon jiray soo ma aye min xayu aljumuud wa min xayu annafy iyo dukuulka ay gelayaan jumla alismiya soo intaa may ahaan jirin saddexdaa dhinac wejushabu ahaa iyo wa khabarulxuruufi xuruufta khabarkeedii weeye xuruuftii almushabahati lagu shabahay bilayse layse lagu shabahay wahabaru afcaali muqaarabati afcaasha afcaalu muqaarabaha la dhahdo khabarkoodii weeye ila kolka hore ismigoodan soo sheegnay wasmu ina ina ismigeeda weeyi wa akhawaatiha wa akhawaati ina iyo ina kuwa lamidkaa ismigooda weeyi wasmu laa laa ismigeeda weeyi allatii laadaaso istaqarad sugnaatay linafyi ljinsi linafyi xukmi ljinsi jinsiga xukunkiisa anfintiisa usugnaatay wataabicu kii raacayay weeyi lilmansuubi ka la nasbiye ka raaco weeyi wahwa taabica mansuubka raacaai arbacatu ashyaaa shayaalo afar a weeyi kamaa taqadama sidii noo soo horumartay wanana iman doonaan iyago faahfaahsan marka inta sheekh wuxuu ku sardiyey un maxay dee wuxuu inoo tiriy waxa weeyaan magacaantoodii unbu inoo tiriy markaa baab kasta gaar ayaa sheekhu raxima allahu tacaala uu uga warrami doonaa baabkii koowaad buu bilaabo wuxuu yidhi hada kani baab lmafcuuli bihi mafcuul bihiga baabkiisii wey mafaaciisha sida sheekhu inoo tilmaamay waa shan mafaaciishu waa shan bihi iyo mafcuul lmuطlaq iyo mafcuulu lahu iyo mafcuulu fiihi iyo mafcuulu macahu sointaa man mafaaciiluhum hamsun fasadir bimuطlaqin wathani bihi fiihi lahu machu qad kamul shantaasay ahayn soo ma ugu horeysa markaaba kugu soo arooreysa waxa ay tahay sheekhow mafaaciishu waa shan oo dee sheekhaa noo soo tilmaamay soo sooma musanifku mafaaciishii ayuu ku bilaabay oo asmaada kale mansuubaadda uu ka soo horreysiyey muxuu hadaba ugu bilaabay wuxuu ugu bilaabay jawaabteedu waxa ay tahay liannaha aslu wagayruhaa maxmuulun calayha mafaaciishu hee iyada ayaa asal ah waxa kale ee ka hadhayna iyada ayaa lagu xambaarayaa jawaabteedu waa taa su-aal labaad baa kugu soo arooreysa mafaaciishu waa shan e shanta mafcuul muxuu mafcuul biiga ugu horreysiiyey waa su-aal lagu weydiin kara sooma shanta mafcuul muxuu mafcuul biiga ugu horreysiiyey jawaabta saddex jawaab baad kaga jawaabi kartaa jawaabta koowaadi waxa ay tahay ad odhan kartaa liannahu axwaju ila alicraabi mafcuulu bihigu isaga ayaa ugu baahi badan icraabda liannahu axwaju ila alicraab isaga ayaa ugu baahi badan icraabta su-aal baa kugu soo arooraysa ah muxuu ugu ugu baahi badnaaday icraabta wuxuu ugu baahi badnaaday liannahu aladi yaltabisu bilfaacil mafcuulu bihigu isagu waa ka u ekaada ee ku dheh galma faacilka sidaa aawadeed ayaa uu u mudnaaday icraabta ugu baahi badnaaday waa jawaabta koowaad kaga jawaabaysa jawaabta labaad liannahu akaru isticmaalan xagga isticmaalka isaga ayaa ugu fara jawaabta saddexaad waliannahu yuraadu cinda alilaaqi marka la idlaaqe mafaaciisha lasoo hadla qaado haddee la idlaaqo yuu ku dhacayaa mafcuul bihi baa loo jeeda calaa sabiili mithaal mustalax baad dhiganaysaa shaykhu lislaam baa lagu yidhi yuu ku dhacay xaafid ibnu rajab soo eh, xaafid ibnu xajar xaafid ibnu xajar soo ma marka haddee la idlaaqo oo qeyd la raacin waayo mafcuul la sheego dee mafcuul bihi buu ku dhacaya marka intaab inta arrimood baad kaga jawaabi kartaa liannahu axwaju ila alicraab oo muxuu iraabta ugu baahi batay sheekha inaga jawaabe waa liltibaasi bilfaacil faacilka ayaa ku dhex galma haye waxaa kalood kaga jawaabi kartaa waliannahu akharu isticmaalan xagga isticmaalka isaga ayaa ugu fara badan waxaa kalood odhan kartaa waliannahu yuraadu cinda alidlaaq marka la idlaaqay isaga ayaa looga jeedaa taasi waa suaal kugu soo arori karta oo ku imanaysa mafcuulu bihiga sheekhu maxaa loo soo horraysiiyey jawaabteeduna waad heshayla tahay haddaba daabitkiisa iyo tacriifkiisu muxuu yahay sheekha inoo sheego o wuxuu yidhi wa huwa mafcuulu bihigu alsmu ismi weeyi alladii ismiga oo yaqacu uu dhacayo calayhi ay cala lismi ismiga dushiisa alficlu ficilkuu ku duldhacayo wadalika tusaale naxwu darabtu zaydan zayd baan garaacayo wixii lamid a ah weeyi warakibtu farasa faraskii baan fulay iyo wixii lamid a ah weeyi wattaquu ka cabsada weeye allaha ilaahay ka cabsada wayuqiimuuna aqiimu salaata weeyi salaada ooga ama yuqiimuuna waxay oogayaan asalaata bay oogayaan waayahay intaa wuxuu ku sheegay daabidka ama tacriifka mafcuul bihi buu leeyahay ta koowaad waa ismi baa la yidhi sooma ta koowaad waa maxay waa ismi markaa mafcuul bihiga xagga luqada maxaa lagu odhan jiray man waqaca calayhi lficlu ficilkan la sameeyey ee faacilku uu sameeyey cidda uu ku duldhaco ayaa la idhaahdaa mafcuul bihi waa man waqaca calayhi alficlu ismi marka aynu nidhaahno ismigaasi wuxuu shamlinayaa ismiga sariixa sida tusaalayaashan musanifku uu sheegay iyo ismiga mu'awalkaa ee sariixa lagu awilayo tusaale uxibu annaka mujtahidun master baa la doonaya in la soo xariiro muxuu noqonayaa uxibu ijtihaadaka la soo xariiri sarfigaan ku arki doonaa insha alla sida masaadirta loo dhalaaliyo ee loo xariiro waayahay marka waa ismi ismigaasi ama sariix ha noqdo ama almuawal bisariix ha noqdo ismi haddaynu nidhi maxay naga baxay ficil mu noqdaa eh, mafcuul bi may xaraf mu noqdaa may jumla may noqotaa ya may walaa takunu ljumlatu mafcuula bihi ilaa ya ilaa maadat alqawli wamaa tasarafa minha ficilka qowl ah ama ficilka qaala iyo waxyaalaha ka tasarrufa sida yaquulu iyo qaa'il iyo qowl iyo mafcuulka uu jumlo noqdaa waa ti akfash lagu radiyey de naga soo marnay imika maynaan soo marin halkii samictu markuu waxa weya saaxib alajrumi iyo akfash ay lahayn laba mafcuul bay qaadataa qowlkii lagu radiyey baa kamid aha soo ma markaa jumladu mafcuul keliya waxay u noqotaa fi luqa alcarabiya oo dhan isku ge walaa takunu ljumlatu mafcuula bihi ilaa maadat alqowli wamaa tasarafa minha qaacidaa iska xifteesa taas ma noqon karta ficilka qawl ah saddex shay baa mafcuul u noqda jumladaa kamid ah xifdiyada inta kale waad arki doonta ismiga halkaa ku daa alladii yaqacu calayhi lficlu kaasi oo ficilku uu ku duldhacayo culimadu waxay yidhahdeen yaqacudan waxaa looga jeedaa yaqacudan waxaa looga jeedaa bimacnaa yatacallaqu baa looga jeeda u ku tacalluqayaa looga jeedaa bay yidhahdeen culimadu waaya oo tacalluqa uu ku tacalluqaayo ficilku wuxuu noqon karaa xisi buu noqon karaa mid la arkayo la taaban karo waxaa kale oo u noqon karaa macnawi buu noqon karaa mid macnawiya ayuu noqon karaa tacaluqaasi wuxuu noqon karaa calaa sabiili ihbaat buu noqon karaa waxaa kaloo u noqon karaa calaa ariiqati nifyi buu noqon karaa intaba u noqon karaa isagoo xisiya sheekha inoo tusaaleeyeba darabtu zaydan zayd baan garaacay aye darabtu zaydan zayd baan garacay dee darbigu waa xisi darbiga maan la taabanay ya maanad arkaysa maad arkaysa waa xisi tacaluqaas warakibtu lfarasa faraskii baan fuulay fuulitaanka faraska aad fuushay maan la arkin waa la arkaya labada tusaale ee dambana waa macnawi wattaquu ka cabsada allaha ilaahay ka cabsada dee waa macnawi wa yuqiimuuna asalaata salaad bay oogayaan waa macnawi markaa tacaluqaasi waa maxay marna xisi buu noqdaa waa la arkaya marna muxuu noqonaya macnawi buu noqonaya ah, waa tacaluqu ficli faacili bishayin ficil faacilku ficilka uu samaynaya ayaa shay ku tacaluqaya shayganu ku tacaluqayana waaba mafcuul bihiga laftiisa waa mafcuul bihiga laftiisa weeyaan calaa sabiili ihbaat noqon karaa imika darabtu zaydan zayd baan garaacay de waa calaa sabiili ibaat calaa ariiqati nafyi buu noqon karaayo maa darabtu zaydan zayd maan garaacay alaa ariiqati nafyi mn markaa iska ilaaliya daabitkaasi alismu ismi weeyi alladii ismigaasoo yaqacu dhacayo oo ku tacalluqayo calayhi ismiga dushiisa alficlu ficilku uu ku tacalluqayo tacaluqaasi ama xisi ha noqdo ama macnawi ha noqdo calaa ariiqati ibaat ha noqdo ama calaa ariiqati nafyi ha noqdo darabtu zaydan warakibtu lfarasa waataquu llaha wayuqiimuuna salaata ama waaqiimu asala intaa maxaan kaga baxnay marka daabidkii iyo tacriifkii ulahaa soo ma daabidkii iyo tacriifkii ulahaa weeyaan waa yahay hadaba mafcuulu bihiga maxaa lagu garanaya calaamad buu leeyahay calaamad lagu garta ayaa jirta calaamad mafcuulu bihiga lagu garta ayaa jirta calaamadda lagu gartaa waxa weeyaan waa in uu u suubado inuu noqdo mubtade maxaan idin idhi waa inuu usuubado mafcuulka laftiisu inuu noqdo mubtade ficilka uu mafcuulka u ahaana laga xariro oo laga dhalaaliyo ismi mafcuul ismigaa mafcuula ficilka laga xarirayna khabar looga dhigo ya khabar looga dhigo maxaan idin idhi waa inuu usuubado mafcuulku inuu noqdo mubtade kolkii hore mafcuul ba muna ficil mafcuul ahayn ficilkii uu mafcuulka u ahaabaa laga dhalaalinaya ismi mafcuul ismigaa mafcuulo ficilka laga dhalaaliyana khabar waa inuu noqdo mayna basidahayn tusaalead ku fahmaysaa iminka darabtu zaydan soo ma aragti zaydan qaado mubtada ka dhig zaydun dhade daraba waa ficile ism mafcuul ka ken madruub maynaan de khabar uga dhig zaydun zayd madruubun mid la garaacayo weeyi mayna saxayn warakibtulfarasa ka waran alfarasa mubtada ka dhig alfarasu wataqullaha baa kuu timid sooma mubtada ka dhig allahu ittaquuna is eh, mafcuul ka gan ya muttaqan dhade allahu muttaqan allahu muttaqan aye wayuqimu aqimu salaat baa kuu timid aqimu sala maxay noqonaysaa asalaatu mubtada ka dhig aqimu ism faacil ka gan asalaatu muqaamat wey asalaatu muqaam baran doona safkan ku arki doonaa insha alla asalaatu muqaamatun marka waa calaamada lagu dabdiye lagu garan karo mafcuul bihiga lagu garan karo weeyaan waa yahay wa huwa mafcuul bihi waa alsmu ismi weeyi alladii ismigaasoo yaqacu uu dhacayo calayhi ay cala ismi ismiga dushiisa alficlu ficilku uu ku dul dhacayo wadalika tusaale naxu darabtu waxaan garaacay zaydan zayd ayaan garaacay warakibtu waxaan fulay alfarasa baan fuulay iyo wa ka qawlihi tacaala itaquu ka cabsada allaha ilahay ka cabsada itaquu dawaa ficil amar iyo faacilkii nuunkiina maxaa loo gooyey xadfunuun muna ficil amarayn allahna waa mafcuulkii wa yuqiimuuna hadday tirahdo waa afcaalu hamsa waaqiimu hadday tirahdo waa ficil amar asalaata laba goorna waa mafcuul wahwa mafcuulu bihigu calaa qismayni kaainun calaa qismayni laba qaybood dushooda mid ku sugan buu ahaaday dhaahirin daahir dushii mid ku sugan buu ahaaday ka bedel wa mudmarin mudmar dushii mid ku sugan buu ahaaday haddaad qismaynka ka bedeshid haddaad dootidna god daahirun ey alqismu lawalu qaybka koowaad daahirun daahir weeyi waalqismu maaya ladii ka weyi taqadama uu soo horumaray dikruhu maaga sheegiisu wlmudmaru halkuu inooga soo hormaray waa afartaa tusaalade afarta tusaale weyan wlmudmaru mudmarkiina qismaani ayduu qismayni laba qaybood mid u saaxiib ah weeyi mutasilun mid mutasil ah oo caamilkiisa la xidhiidhay weeyi de mutasil waan garana daabidkiisana hore inu soo baranay culima maynaan soo dhaafin ya intaa waa lasoo qaylata wadalika tusaale naxw akramanii waa i karaameeyey waa i maamuusay iyo wa akhawaatihi akramani walaalaheed akramani keliya lagu siiye somaarti walaalay leedahay sheekh walaalaheygi aad u tiri bu guri sheekh anu kuma sheegaye ya akramani akramana akramaka akramaki akramakuma akramakum e akramakunna akramahu akramahaa aye akramahuma akramahum akramahunna maynan tahayn waa munfasilu iyo mid munfasil ah weeye waa mid caamilkiisi ka infisaalay isagu ma yastailu binafsi weya sooma ka kalena waa maa laa yastailu binafsi wadalika soo naxw iyaaya iyaaya iyo wixii lamida ah wey aniga iyo wa akhawaati wa akhawaati iyaaya iyaaya kuwa lamidka ah ee walaalaha la-a ah. iyaaya iyaana iyaaka iyaaki iyaakuma iyaakum iyaakuna iyaahu iyaaha iyaahuma iyaahum iyaahuna war waqad taqadama waa soo horumaray dalika kaasi fii fasli mudmari damiirka fasalkiisii baan kuugu soo tiriyay bu ku yidhi sheekhu dee maxaan ka soo celcelin bu ku leey horaan kuugu soo sheege dib u laabo bu ku yidhi haddii anad cashirka akriin horaan kuugu soo taqdiimiyu bu yidhi haddii kale waabad haysa soo ma waay halkaa marka aynu soconno haddaba culime waxaynu haynaa daabitkii mafcuulu bihi wuu lahaa waxaa kaleynu haynaa calaamada lagu garanayo mafcuulu bihiga soo ma waxaa jirta haddaba ficilka ayay culimmadu waxoogaa yar qaybiyaan marka la eego biictibaari tacadii wa biictibaari xagga tacadiga uu mafcuul qaadanayo iyo xagga luzuumka uu laazimyayo mafcuul aanu qaadanayn qaybay ka sheegaan ilaa sagaal bay qaybaha waxaa ka ah maa laa yatacadaa ilayhi aslaa waxaan mafcuulba qaadan mafcuulba waxaan qaadan aslanba uma qaato mafcuul kaa waxaa lagu gartaa bay dhahdeen culimmadu ya waa kadalaalati calaa xuduudin waa waxa ku tusiya kadaali calaa xuduudin waa waxa ku tusiya xuduud iyo soo dari tusaale waxaad tii qaama zaydun zayd baa kacay qaama zaydun zayd baa kacay qaamada mafcuul ma baahan ba maxay kutusinaysaa xuduud bay kutusinaysaa wuu kacay marki hore mxu halku marki hore siduu ah ya wuu fadhiyey de markaa qiyaaman wax soo dariyey muna jalasa zaydun zayd baa fadhiistay mana xuduudan jalasadan dee mafcuul qaadan mayso xadatha almataru roobkii baa soo dariyey iminku soo dariyu soo daayde sooma markaa eeg waxa xuduudku tusiye iyo soo dariyitaan iyo imaansho laazim weeyaan ficilun hadduu taanaanadaa iska badhwarso iska ballaarsaadu xadaaa ka mida oo qacadaa ka mida oo jalasaa ka mid oo qaamaa ka mida kaasi mafcuul ma qaato maa laa yatacaddaa ilayhi aslaa ka daali calaa xuduudin qaybta labaad maa yatacaddaa liwaaxidin bilxarfi laagin hal mafcuul buu qaadanaya laakin halkan mafcuul iskii umuu gaadhine biwaasitati xarfiljari buu ku qaaday xarfujar maahe udhaxeeya tusaale adibtu min zaydin zayd baan ka adhooday marartu calayhi zayd baan soo dul maray ya adibtu min zaydin ka waran adibtu mina ficliya faclayn mafcuulkii muxuu ku gaadhay biwaasitati xarfiljari marartu calayhi muxuu ku gaadhay biwaasitati xarfiljari marartu alayhi zayd ma soo dul martay ha canaadaasi ku gudbaya ha zayd maa soo dul martay inay ba-un ku gudubto soo ma haddaba ogow sheekho waa luga alcarabiya ayay kamid tahay mari ba'na way ku gudubtaa calana way ku gudubtaa la soco marartu bizaydinun ha ku dheganaane marartu calaa zaydinna way jirtaa iyo marartu calayhi saxiix walala waayahay hadaba ala marartu alayhidan dee ziid maa soo dul cagacagaysa ya sheekh baa kii xadiis xadiiska laa yubnaa calayhi qubuurta dusheeda la dhisi maayo ayuu soo maray kadibna markaasuu yidhi ardaygii hoos fadhiyaa ku yihi laa yubnaa calayhi weeyaan sheekhoda xadiisku saa weyan dusheeda lama dhisaye agagaarkeega da waa la dhisaya ile cindahu rasuulku ma odhanay calayhim baa la yidhi ya markaasuu ku yidhi mayane calaadan lafteeda ayaa cindaa calaadan lafteeda ayaa cinda maxaa u daliilo oo wuxuu akriyey suuratu wasamaa'i dati lburuuj ayuu akriyey kuwii waxa weya dadka cadaawiya godka qodeen godka qodayay idhum idhum calayha qucuud idhum calayhaa qucuud ba la yidhi dabka way dul fadhiyaan ba la yidhi kuwaas dadka ku cadaabayay dabka way dul fadhiyeen dabka may dul fadhiyeen ma way ag fadhiyen weyan sama marka de qur-aankii waa lagu haya luqadiina waa lagu haya marka laa yubnaa caleyh waa maxay de maa cinda way soo gelaysa sooma waa yahay markaa kaasna waa ka labaad maa yatacaddaa liwaaxidin laakin biwaasitati xarfiljari weeyaan iska ilaali marka kan kolkaa xarfijarka ku gudbayaa laazim iyo qaasirka ayaa lagu tirinayaa ee mutacadi maa marka kaa xarfijarka ku gudbayaa wuxuu ku tirsan yahay qaybta ah qaasirka iyo laazimka ee mutacadiga kuma tirsana ah. istilaaxa haddaynu qabano naxwidiinta Ehm, ficilka qaasirkaana waxaa jirta umuura hadii ay la xidhiidhaan mutacadi ka dhigta ficilkii qaasirkaaha mafcuulba aan u gudbi jirin waxaa jira arrimaha haddii ay la xidhiidhaan mutacadi noqonayo ilaa toban bay culimadu sheegaan toban arrimood bay sheegan inu gaari doonaa insha allah waxaa kamid ah hamzada kamid ah. tusaale karuma zaydun karuma ka warrama karumuwa biwasni facuulo soo sarta facuulo la idhahdaa dhammaanteed waa laazim karumadiin baad hamze xagga hore ka gelisay akramtu zaydan bay noqotay maxaa gudbiyey hamzadana usoo babtay xasuna waa facuulo soo xasuna zaydun zayd baa wanaagsan mina faculayn waa laazim waa tadciifisay un maxaa tidhi ama xasuna shay xasuna shay un baa tidhi xasantu shaya maxaa gudbiye markaana tadciifkaa gudbiya labadaa kasi haysta hamzada iyo tadciifka ilaa toban arrimood bay gaarsiiyan imisaynu haynaa marka laba dhade labaynu haynaa maa laa yatacaddaa ilayhi asla iyo maa yatacaddaa liwaaxidin biwaasitati xarfi ljari soo laba ma hayno maa yatacaddaa liwaaxidin binafsihi wax mafcuul keliya u gudba laakiin binafsihi buu ugu gudbaya ka afcaalilxawaasi afcaasha xawaasa dareemayaasha waxaa ka mid ahe shamamtuhu waan uriyey samictuhu sameecadina isku hayste weeyaan sida raajixi jamaahiirtu ay maleen waa sidaa samictuhu waan maqlay aye absartuhu waan arkay duqtuhu waan dhandhamiyey lamastuhu waan taabtay afcaasha afcaal xawaas ladhaa shantiin hal mafcuul bay u gudbaan keliya imisaan ya saddex soo ma hayno maa yatacaddaa liwaaxidin taaratan binafsihi wa taaratan bixalfi ljari wax hal mafcuula u gudbaa mar naftiisu ugu gudbaya marna xaraf baa sanka jiidaya waa ficilka shakara iyo nasaxa iyo kuwa lamidka shakartuhu nasaxtuhu waan u nasteexeeyey uu gudba soo nasaxtu lahu waan u nasteexeeyey marka eeg ficilka nasaxaa iyo ficilka shakala waa calaa sabiili mihaal laa calaa sabiili lxasri kuumaan koobin waan kuugu tusaalayo labada ficil muxuu gudbaa mar naftiisa ayuu mafcuul ugu gudba hal mafcuul marna biwaasitati xarfil jari buu ugu gudba imisaan haynaa ya afar ban haynaa sooma ya maa yalzamu taaratan mar laazim buu noqonaya maba gudbayaba walyalzamu linayn binafsihi taaratan ukhra markana laba mafcuul buu gudbayaa binafsihi weliba waana soo dhiganay kuwa ayaa ka jawaabi kara maa yalzamu taaratan mar laazim buuba iska noqonaya wayatacaddaa linayn binafsihi maratan ukhra laba mafcuul buu naftiisa ugu gudbayaa mar kalena wayna soo dhiganay waxaa ka a ficilka zaada ka a ficilka naqasaa ka a ya zidtuhu dinaaran dinaar ayaan u kordhiyo ziyaadiyey naqastuhu shay-an shay baan ka nuqsaamiyey isagoo laaziman eg ya zaada almaalu maalkii baa ziyaaday naqasa shayu shaygii baan nuqsaamay iyadoo mafcuulo camridigii baynu kusoo marnay ba la mafcuul qaadatay wazidtuhu fawaa'idan biha alghina minan amridii ku soo maray waa imisa shan ma yatacaddaa linain binafsihi awaluhumaa faacilun fi lmacna wax laba mafcuul naftiisa u qaata laakin ka horaa faacilkaa xagga macnaha min xayu istilaax ma min xayu luana ma lakin waa min xayu lmacna waa min baabi acطaa wa kasa waynu soo qaadana iyagan imisaanayna lix ma yatacaddaa linain asluhuma almubtada walkhabaru asalkooga odhan mubtadiye khabar bu a waa dhanna iyo walaalaheed dhanna iyo walaalaheed waa imisa toddoba ma yatacaddaa ilaa halaaثati mafaacila wax saddex mafcuul u gudba ya wax saddex mafcuul u gudba labada hore mee labada dambe waa mubtadiye khabar ayuu asalkoogu ahaa ka horena ajnabi buu ka yahay waynu soo dhigna yan waa toddoba ficiloo keliyaba iyagu waxaa saddexda mafcuul gudba toddoba ficiloo keliya weyan toddoba ficil waad xifdii kartaa aclamo kow dhaa araa laba dhaa akhbaro saddex dhaa khabaro afar dhaa ambaa shan dhaa nabaa lix dhaa xadatha mayna toddoban toddobadaasaa saddex mafcuul qaata masha fi luga alcarabiya waa aclama iyo araa akhbara khabara ambaa nabaa xadatha toddoba mayna xifdii karin toddobaatan saddex mafcuul qaatay lua alcarabiya alifuna matnigu eh, kuu saari doonaaba insha alla halkaasina waa iska tambiih ficilka qaadashada uu qaadanayo mafcuulka iyo marka la eego waa iska tambiih weeyaan kasoo wlslu sida asalka ahi fiihi ay fi lmafcuuli bihi mafcuulu bihiga sida asalka ahi an yataahara waa inuu ka dambeeyo can ilfaacili faacilka waa inuu ka dambeeyo wadalika tusaale naxwo warita waa dhaxlay sulaymaanu sulaymaan daawuuda daawuud buu dhaxlay nebi sulaymaan nebi daawuud buu dhaxlay maalka muu dhaxlina muxuu ka dhaxlay ya cilmi waqad yataqadamu inuu soo horu maro ayaa la arkaa ay huwa mafcuulku cala alfaacili faacilka inuu ka soo horumaro ayaa la arkaa jawaazan ay taqaduman soo horumarid taqadumkaasoo jawaazan ay daa jawaazin banaani u saaxiib ah wawujuuban ay wataqaduman soo horumarid taqadumkaasoo wujuuban ay daa wujuubin waajibnimo u saaxiib ah waqad yataqadamu inuu soo horu maro ayaa la arkaa ya calad war mina wax jirin cala alficli ficilka inuu kasoo hormaro walfaacili iyo faacilkaba labadoodiiba soo hormaray wuu ka soo hormaraya kamaa taqadama sidii inoogu soo hormartay waa lagu xawila sheekhow kamaa taqadama sidii inoogu soo hormartay fi baabi lfaacili faacilka baabkiisii sidii inoogu soo horumartay halkaasaan kugu soo sheegay guli sheekh soo garanayo bartaasaan kaga soo sheegeey guli inta yar haddana isul taagno halkaasaan ku dayn doonaaye waxaa jirta maslة اtakhiir maslaة الtaqdiim maslaة الtawasط صaxiix wala la saddexdaa masle jira mafcuulu biga horta sidaa asalka u weye waa in ficilku horeeyo faacilkana lagu daba dhejiyo isna ka wada dambeeyo saasaa asala sidaasi ayaa asala haddaba waxaa jirta saddex xaaladood buu yeelanaya waa maslatu atakhiir iyo masalatu altaqdiim iyo masalatu altawasut ha dhexdhexaad masalada ugu horeysa haddaan ku horeyno masalatu takhiir takhiirkaasi mafcuulku uu dambaynayo eeg maxaa asalabaan idinoola asal u ah in ficilka la sheego faacilkana lagu daba dhejiyo mafcuulkuna halkee u fadhiisto dee khudbada saddexaad sooma haddaba maslada caynkaasi ee maslatu takhiir inuu ficilka iyo faacilkaba ka dambeeya ahi jawaazan bay noqon kartaa wujubana way noqon kartaa waana saa ufahantiin jawaazan bay noqon kartaayo waa iska banaan wax maanic u diidaya ma jiro inuu ka soo horeeyo faacilka iyo ficilka jawaazantu waa sida wujubanna way noqon kartaa jawaasan isagoo ah wuxuu ku tusaaleeyey wawaria sulaymaanu daawuda waana sidaa asalka hadde waxaa kale oo tusaale u ah daraba zaydun camran daraba zaydun camran camran waa mafcuulkii halka ugu dambaysu fadhiya soo ma waa in u ka soo horeeyo zayd camar iyo daraba wax diidaya ma jiro wax diidaya jira ma jiro oo noqon karaa wujuban noqon karaa wujuban wujuban noqon karaa mafcuulku xagga dambe in uu maro waajib bay noqon kartaa takhirkaas waxaa kamida waxyaalahaasi suurooyin baa ka soo baxaaye ida kana mafcuulu fiihi ida kana almafcuulu maxsuuran fiihi mafcuulku hadduu maxsuuru fiihi noqdo mid isaga dhexdiisa lagu xasroomayo oo lagu koobmayo waxa waajib noqonaysa in isaga xagga dambe la dhigo tusaale inamaa akrama zaydun camran zayd waxa unu maamuusay camar muna maxsuurifiyahan waa waajib marka in xagga dambe la dhiga waa xillima waa suurada koobaad idaa kaana almafcuulu bihi maxsuuran fiihi waa marka uu maxsuuru fiihi yahay suurada labaad ama hawsha labaad waxa ay noqonaysaa idaa khiifa allabsu waa marka laga cabsado labsi labsi inay isku eekaadaan faacilka iyo mafcuulku inay isku eekaadaan haddii laga cabsadana waxa waajib noqonaysa mafcuulka in xagga dambe la dhigo meeshii icraabtii may muuqan kaan lam tadhar fiihim alicraabu fiihim alxarakatu xarakadii kamay muuqan waxay noqdeen maqsuurayn laba ism maqsuur bay iska noqdeen qariino meesha na tusinaysaana ma jirto mid faacila iyo mid mafcuula maxaa waajib noqonaysa in isaga xagga dambe la dhigaa waa waajib tusaale daraba muusa iisa icraab baa lagu yihi sheekh maxaad daraba muusa ciisa eega daraba meesha taalo oo garaaca ficilkan garaaca ayaa sameeyey yaase lagu sameeyey maad kala garan karta labadoodiiba xarakadii way ku qadaranta ma arkayno ilaa hadday xarakadu muuqato mid baa godnaan laha midna u ka dhignaan laha de ma arkayno aye labadoodiba way ku qadarantao ma arki karno qariino meesha inaad tusinaysaana ma jirto maxaan samaynaa ka dambe waxaan ka dhiganaa mafcuul bihi inaynu ka dhignaa waajiba daraba muusa musa wuxuu garaacay ciisa ciisuu garaacay saas ohanaysa lakin hadday qariina taalo waa maya qariinad ta qariina macnawiya taala meesha tusaale ardacat suqraa alkubra war ma tayrba wax muujisa mise taweyn taweyn soo ma idan asuqraadani waa maxay waa mafcuul alkubrada dambana ya waa faacil waa faacil de ila qariina taala meeshii ya qariina ah macnawiya ah ah dee taweyn in wax nuujisa tayrin in waxba nuujisa qariina lafdiya oo li karta darabat aye ciisa layla iminka yaa faacila ya layla dee qariinan lafdiya taala qariinan lafdiyadii waa maxay ta'da ta'da barabat faacilka kolka muanad yaa ayaa ayaa taawtaaniis la gelin jiray soo ma markaa culima iska ilaaliya haddii faacilkii iyo mafcuulkii ay isku eekaanayaan oo iltibaas laga cabsado maxaa la samaynayaa ya mafcuulkana xagga dana la dhigaa waajib waa imse suuro idaa kiifa labsu ya haddaba laamka la fadxinaya iska ilaaliya labsi weeyaan haddee lubsi la dha dhar xidhashada haddee libsi la dhaana waxa la xidhanaya laftiisa iska ilaali marka iyona iska ka ekaanin idaa khiifa labsu weeyaan haddee isku dheehnaasho iyo isku dheehgal laga cabsado saw saddex laba suuranana soo maa suurada saddexaad waxay noqonaysaa idaa kaana almafcuulu waalfaacilu damiirayn muttasilayn labadoodiba damiir muttasilay noqdeen ya faacilkan agga hore la dhigay waa jituka ka waran jituka ya jituka ka waran labadiiba mayna laba damiiraan waxaa waajib noqonaya mafcuulka in xagga dambe la dhigo imise suurad haysa saddex suurada afraad idaa kaana alfaacilu damiira mutasila wاlmafcuulu sma daahira darabtu zaydin waad mar kasta tirada darabtu zaydin xukmiga ka waran hadee lagu dhaa ka waran ya culimo darabtu zaydin xukmiga ka waran hadee la dhaa ka waran mafcuulka maad xagga dambe udhigta waa waajib sheekh limaada faacilkii baa noqday damiir mutasil oo taala mafcuulkiina wuxuu noqday ismi daahira darabtu zaydin in xagga damba la dhigaa waa waajiba ah. afar suuran ka soo saarna soo ma afartaas suura maxaa waajib ah inuu inuu mafcuulku xagga dambe maro waa masalatu takhiir taas waxaan soo qaadanaynaa masalatu tawasut isagoo udhaxaynaya ficilka iyo faacilku udhaxaynaya dhexdu gelaya de masalatu tawasut dhexdu gelaya ficilka iyo faacilku udhexeeya ficilka de labadii suura ka soo baxaya ima jawaazan wa ima wujuban jawaazan buu iska noqon karaa walaqad jaaa ala fircawn nuduru horeynuu soo qaadanay baabulfaacil maynaan soo qaadan waxaan odhan horeynu so qaadanay culima walaqad jaa ala fircawn nuduru tawasudkaasi he waa jawaazan daraba camran zaydun waa jawaazan tawasudkaasi wujuban buu noqon karaa wujuban xilli noqonaya waynu soo dhiganay saddex suuran ka soo saari jirna saddexda soo qaadan bal haladin xasuusiyin adna haye idaa kana idaa kana alfaacilu maxsuuran fiih faacilku hadduu maxsuuru fiihi noqdo markii hore mafcuulka maxsuuru fiiha inamaa yaksha allaha min cibaadihi alculamaau maxaa lagu maxaa maxsuuru fiihi noqday khashida yaa lagu xasriyey culamada lagu xasriyey dee sooma lagu kao maxsuuru fiihi noqday aye markaa maxaa waajiba inuu mafcuulkii tawasudo bayna alficli wlfaacili waa suurada koobaad xilima idaa kaana alfaacilu maxsuura fiihi suurada labaad suurada labaad maxay ahayd ya suurada labaad maxay ahayd culm ya maxay ahaan jirtay maxay ahaan jirtay suurada labaad waxa weeyaan idaa kaana almafcuulu bihi waxdahu damiira mutasila walfaacilu sman daahiran waa marka uu yahay mafcuulu bihigu damiir mutasila faacilkuna uu yahay ismi daahira shagalatnaa amwaalunaa wa ahluna maynaan ku soo marin aayaddaasaan kusoo qaadana faacilk mafcuulka muxuu noqday waa damiir faacilkina muxuu noqday ismi daahira haddaynu nidhaahno shagalat amwaalunaa iyaanaha hadee la dhaa maxay noqonaysaa ya damiirkii oo infisaalay iyadoo ay suuragal ahayd inuu itisaalo taasina may banaanayn ilaa laba suuro mooyaane fii baabi salniihi iyo kuntu labada mooyaane marka labaadna waa taa waa xilima idaa kaana almafcuulu bihi waxdahu damiira mutasila wlfaacilu eh, sman daahira waaya ta saddexaadna maxay ahayd ta saddexaadna waxay ahayd ida اtasla bاlfaacili damiir yacuudu ilى اlmafcuul marka faacilka uu la xidhiidho damiir u noqonayo mafcuulka waid ibtalaa ibraahiima rabuhu rabuhu waa faacilkii maxaa la xidhiidhay damiir damiirkan iyuu unoqonayaa ibraahim haddii la odhan lahaa waid ibtalaa rabuhu ibraahima waxa ka dhalan lahay damiirkani inuu usoo noqdo mid kaga dambeeya lafdan wa rutbatan wa hada laa yajuusu ila fi sitati masaa'ila soo ma saddexdaa suurana waa ya imsa haysataa toddobaan haysanaa hal masalo keliya noo dhiman ba de masalatu ataqdiim baa noo dhiman ba inuu labadoodaba kasoo horu maro inuu labadoodaba kasoo horu maraana waxay noqon kartaa jawaazan wa wujuban intun baa utaale jawaazan wa wujuban iyadoo jawaazana way iska fududahay daayado qur-aan aan maxay ahayd fariiqan kadabtum fariiqan kadabu fariiqan tani waa maxay waa mafcuulkii oo soo taqadumay weeyaan ama camran daraba zaydun waa mafcuulkiisa waa jawaazim waa jawaazim iyadoo wujubanana waa maxay waa ida kana mafcuulu mima lahu sadarat lkalaam mafcuulku hadduu noqdo waxyaali sadaarat lkalaamka lahaa baabu faacil baynu kusoo baranay wuxuu noqday ismu shardi wuxuu noqday ismu istifaam muxuu noqonaya sida man darabta yaad garaacday oo kale man darabta ya man darabta mantani waa maxay ya mana sadaarat lkalaam lahayn man darabta yaad garaacday fa aya aayaati illahi tunkiruun istifaamenan kolkaasina muxuu noqonayaa inuu labadoodaba kasoo horeeya waajib noqonaysa imise weyaan sideed soo ma bal sideedtaas ka dabdiya horena wayna so dhigana way fakanayaan soo ma wuxuu yidhi sheekhu wlslu sida asalka fiiy fi mafcuul bi mafcuul bihiga dhexdiisa sida asalka ihi an yataahara inuu dambeeyo weeyaan ay huwa mafcuulku can ilfaacili faacilka inuu ka dambeeyo weeyi wadalika tusaale naxwo waria waa dhaxlay sulaymaanu sulaymaan daawuuda daawuud ayaa u dhaxlay waqad yataqadamu inuu kasoo horumaro ayaa la arkaa ay huwa mafcuulku cala alfaacili faacilka jawaasan ay taqaduma soo hormarin taqadumkaasoo jawaasan daa jawaasin banaani usaaxiiba wawujuuban ay wataqaduma soo hormarin taqadumkaasoo wujuuban ay daa wujuubin waajibniba usaaxiiba waqad yataqadamu inuu soo horumaro ayaa la arkaa ay huwa mafcuulku cala lficli ficilka inuu kasoo horumaro walfaacil faacilka jamiican dhamaan kama taqadama sidii inoogu soo horumartay fii baabi alfaacili wallahu aclam subxaanaka allah bxamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka watuubu ilayk